الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما ثم ما بعد waxaynu ku dhex jirnay tafsiiru suuraة الbaqara suuraة الbaqara tafsiirkeeda aayadda boqol iyo afar iyo toddobaatan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi ina aladiina yaktumuuna kuwa qarinaya maa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabka ka mid ah waa jinsulkutub kutubtuu ilaahay soo dejiyey oo dhan wayashtaruuna bihi ku iibsanaya amanan qaliilan lacag yar adduunyo kooban ulaa'ika kuwaasi maa yaakuluuna uma cunayaan fii buduunihim caloolahooda ila naara naarun bay u cunayaanay caloosha ku disayaan walaa yukallimuhum allah ilaahayna lama hadlayo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim mana nadiifinayo dembiga kama dhaafayo walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin ulaaika kuwa noocaasi aladiina kuwii weeye ishtarawu dalaala baadidii bay ku iibsadeen ama ay ku bedesheenba bilhudaa ay bitarki اlhudaa iyagoo hanuunka ka tegaya wاlcadaaba cadaabkiina waxay dhaafsadeen bilmakfirati dembi dhaaf famaa asbarahum shay weyn baa ku sabirsiiyey ama xejiyey cala اnnaari naar ku xejiyo ku adkeeyey daalika arintaas waxay ugu dhacday halaagaa ilaahay wuxuu ugu riday bianna allaha nazla اkitaab ilaahay baa kitaabka soo dejiyey ama kutubta bilxaqi buu ku soo dejiyey xaq buu kutub ku keenay fakafaruu weeye markaasay diideenay ka gaaloobeen waina aladiina اkhtalafuu fi اlkitaab kuwii kitaabka isku khilaafay ee ku midoobi waayey lafii shiqaaqin baciid lafii shiqaaqi khilaaf bay ku sugan yihin baciidin aada u fog marka saddexdaa aayadood oo wada socda waxay u digeen kana dayriyeen culayska iyo dhibka saaranna uu rabbi muujinayaa dadkii dayacay ammaanada diinta ammaanooyinku way badan laakiin ammaanada ugu culusi waa ammaanada dhinaca diinta marka kuwaa dayacay ee aayaadku ay ku soo degayeen waxay aan culimadii reer banu israa'iil culimadii reer banu israa'iil la yaqaanay kitaabkii towraad iyo kuwii kale injiil injiil yaqaanay intaba aayaddu kuwaa ku soo degta laakiin qof kasta oo cilmiga yaqaano samaawigaah ammaanada inuu dadka gaadhsiiyo waa waajib markaa dadku dee saddex qaybood unbay u qaybsamayaan xagga ammaanadano qof waajibkiisii gutayo cilmigii ahaa intuu bartay dadkana gaadhsiiyey isagoo hadyigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama dhaqankii rasuulkii asxaabta ku dayanaya qofka labaadna waa qof xaasidahoo doonay waxa uu yaqaano inaanu dadka gaadhsiininba isagoon wax kaleba u jeedin wuxuunu wuxuunu isidhi kuwan iyay ku soo gaadhin intaad taqaanana yay baranin jahligoodana ha iska weheshadaan qayb kalena waa qof cilmiga u qariyey si uu adduunye u helo ama dadkan uu ka qarinaya ha ka helo ama kuwo kale oo uu u tanaasulayo oo iyaga uu u qiil ha ahaato qarad dunyawiya cilmiga wuxuu u qarinayaa ilaa waxaa uu doonayo uu gaadho ee maslaxad leh ee manfacad leh ee mansabe iyo maalba leh ilaa uu kaa gaadho waxba ma sheegayo marka labadaa dambena eed bay leeyihiin qofka horena amaan buu leeyahay waana nooc ayaan darre iyo iimaan xuma ah kuwa qariyey wixii aan soo dejiyey buu lahay min alkitaab ashaasi waa jinsiya ay ilkutub kutubuhu ilaahay soo dejiye o dhan keenna qur-aanka iyo kuwii ka horreeyeyba ayadduna waxay caddaysay kutubaha ilaahay inuu soo dejiyo de rumaysan inuu ilaahay soo dejiyey wixii la bedbedelay waa halkeeda wayashtaruuna bihi amanan qaliila lacag yar bay ku iibsanayaan macnaheedu waxyiganuu qofkani ka tanaasulaya si uu wax adduunyaa u helo si uu wax adduunyaa u helo ama caamaha u tanaasulo ama madaxa u tanaasulo ama culimaha u tanaasulo xaqa caddayntiisii buu ka gaabsaday si uu lacag yar u helo lacagta waxay doonaysaba ha ahaataa ama adduunyada muggeedba ha ahaatee mar haddii diinta ilaahay la barbardhigo qaliilkaasee u taaganta wax lagu iibsan karaa waxiga ma jiro kuwaasi calooshooda naar bay u cunayaan calooshooda naar bay cunayaan macnaheedu waxa weeye wixii ay cuneen buu ilaahay naar ka dhigaya markaasaa caloolaha loo gelinaya lagu disaya markaasuu xiidmaha googoynaya iyo qaaxada oo shaygii ay cunayeen laftiisi ayaabuu ilaahay ka dhigayaa wuxuu ku cadaabo sideedaba haddii wax la cuno caloolunbaa loo cunaa intoodu wax cunto dhinac iskama dhaafis marka macnaheedu waxa weeye naarun bay sii badsanayaan innagu maal waa luqaduhu waxyaaba ay tadaakhulaan ama wadaagaan markaad shay qofka u sheegaysa inuu badsaday ayaa waxaad tidhaahdaa war waxani cunno ka badane ma calooshaad u cunaysa waar hebel wixii wuu badiyey badiyey oo calooshu u cunaya waxay ka turjubaysaa uun Eh, inuu qofkani badsanayo naar buu badsanaya waxyaabuhu ilaahay ku ciqaabayaanay ka midta mindhicirkaa laga soo ridaya xiidmaha sida xadiidka saxeixa ku sugan qofka cilmigiisii ku camal fali waaye ummada ahlu naarkiina markaasay arkayaan isagoo ku wareegayo jiidi kari la xiidmihii mindhicirki maxaa kugu dhacay adigu dee waxbaabaad sheegi jirtoo diintaabaan kugu naqaanaya madiinka waan idin fari jiray laakiin kumaan dhaqmi jirin xumaanta waan idiin diidi jiray laakiin waan samayn jiray dhaqan la-aanta layga raaciya ku camalfalaanta marka sideedaba waxaad ku xisaabtantaa wax kastoo ilaahay dheeraad uu ku siiyey dhibkiisana wuu leeyay haddii ilaahay uu dheeraad ku siiyo oo dadka wax dheerta maalan aqoontii iyo adduunkii iyo xoolihii iyo caqligii aad maaragtay dadka kala dheeray iyo khibraddii cududaadi iyo xooggii wax kastoo dadka dheer tahay waxba ha isxariifinin oo dadka ha ugu faanin oo ha ku aftaagin waa lagu daba taagan yahay taasi waa arrin markaa daruuriya wacaalimu lam yacmalan bicilmihi mucadabu min qabli cubaadi اlwathan hadduu qofku cilmigiisii ku camal fali waayo sanam caabidka sidiisaa loo caabud ayaa loo cadaabi doonaa abaalmarintoodu waxa weeye inaanu ilaahay la hadlaynin oo sawka aakhiro ilaahay odhanaya ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun naarta ku fogaadoo aniga hayla hadlina sawka odhanaya marka qeyd baa la socdo macnaheedu waxa weeyaan kalaam ay ku farxaan ama naxariis leh ilaahay ma odhanayo kalaamka ilaahay uu ku odhanaya aakhiro waa mid isaga laftiisu cadaab ku ah walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim dee dembigana kama dhaafayo cadaabkuluna way leeyihin macnaha ku soo celcelintaasi waxay sheegaysaa cadhada alloo ku badan ilaa dadka iyo ilaahay waxa isbari lahaa ee u dhaxeeyey aqoon-yahanka diinta marka hadday ammaanadii dayaceen dadku inay ambadaan iyagaa u sababo weye ayaan daradaasay leeyihin abaalmarintoodii buu ilaahay wuxuu sii tilmaamay abaalmarinta kasaka waay waxa u gooyay abaalmarintana sabab ugu ahaa ulaaئika aladiina اshtarabuu الضalaalata bاlhuda wاlcadaaba bاlmagfira hanuun iyo hallow baa laysu barbar dhigay oo lakeebaa qaadanaysa ilaa waa diin iyo diin la-aane diinta in lagu dhaqmaa waa waa dariiqadii rususha aynu ku badbaadayna diin la-aantuna waa inuu qofku diintiisii ka run sheegi waayo waa hallow iyo hanuun adduunkana labadaasunbaa lagu hayaa ma hallowgaa mise waa hanuunka qofkiina ilaahay muu qasbin intuu ifkan jooga ikhtiyaar buu siiyey inaa khalaqna اlinsaana min nudfati amshaaji nabtaliihi fajacalnaahu samiica basiira inaa hadaynaahu sabiil ima shaakira wa ima kafuura dee caqli iyo cilmiba ilaahay wuuu siiye uu siiye wuxuu labadaa wado midun kala dooro wاlcadaaba biاlmakfira kaarhka jannadii iyo cadaabka halkanaa laga sii qaata markaasaa waxaa la yidhi ma naartaasaa gelaysaan laga sheekeeye mise jannadaasaa gelaysa mana laguma hadlaya ba dhahan jannada eh kaarhka naartaanu qaadano wاlcadaaba kolba shayga matruuka ah bay ba'du gashaa ba'du waxay gelaysaa kolba ka laga tegayo marka bilhudaa bilmakfira kuwaasay ka tegeen famaa asbarahum calى الnaar waa tacajub baa la tacajub la yaab ima tacajubun aw tacjiibu oo labadaba waa ku suuragal weeye tacajubku waa la yaab ilaahay uu la yaabsan yahay tacjiibkuna waa la yaabin macnaha la yaaba wey idinkuna ila cilmiga sarfigaa kuu kala sheegaya cajaba iyo tacajaba mid walba masderka ka imanaya midna waxa weeye tacajaba wuu la yaabay midna cajabahu tacjiiba ilaahay baa laba la yaaba in la isku daraano ma xumo la yidhaahdo ilaahay wuu la yaaba idinkuna la yaaba buu leeyay la yaabka ilaahayna keenna lama mid aha subxaana wa tacaala waayo keenu wuxuu ku salaysan yahay aqoon la-aan marka maalan shay aada la yaabayso waa inuu kugu cusubiyo onaad hore ogeyn wax kugu soo kediyo onaad hore macluumaad uga haynin ayaa la yaab kugu keenaa laakiin ilaahay waxaanu sii ogeynoo dee eh, ku noqonaya wax cusub ma jiro laakiin tacajub tacajubka ilaahay ka imanaya waa mid isaga u gooniyo si kaleo kolka loo eegana tahdiid baa la socda waa hanjabaad ayaa la socda ku sabir badanaa nimanku naar bal nimanka iyagoo intaasoo wanaag helaya intay barbar mareen naxariistii ilaahay weydaartay oo hanuunkiisii weydaartay oo dembi dhaafkii weydaartay nimanku naar ku sabir badan ah naari uma hayaane laakiin waxa weeye ninka intanoo arrimoodoo foolxun u badrheedhay isagaaba isu diyaariyey naar inuu galo maxaa lagu cadaabay haddaad odhan lahayd sababtaa hore waxaa sii raacaya daalika bianna allaha nazala alkitaaba bilxaq ilaahay baa kitaab soo dejiyo xaq ku keenay kow markaasay fakhtalafuu ama fakafaruu taasaa xadfan xaqii may aqbalin ilaahay kamay gudbooneen oo isku khilaafeen markaasay dabeetana gaaloobeen waina aladiina اkhtalafuu fi اlkitaabi la fii shiqaaqi baciid marka halkaa waxaad ka aragtay qofba intuu yaqaano ilaahay wuu kala xisaabtamaya qofba intuu yaqaano inuu ehelkiisa u sheego uu asxaabtiisa u sheego ummaddiisa u sheego intuu diinta hagaajin karayo qof waliba si qurux badan oo wanaagsan u gudbin karayo waajib ku tahay ilaa nebigu markuu nala hadlayey ummadda uu sagootiye wuxuu uhi balliquu canii walow aaya fa ruba awca min saamin aayadna ha daba iga gaadhsiiya diinta dadka qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi laysa biru laysa albira samafalku ma aha an tuwalluu wujuuhakum wejiyadiinna inaa u jeedisaan qibala almashriqi waalmaqrib xaggaa qoraxdu ay ka soo baxdo mashriqah iyo xaggay qoraxdu ka dhacdo oo galbeeda ah walaakina albira samuhu waxa weeye man aamana biru man aamana qofka ilaahay rumeeya ayaa samafalkiisu samafalya walyowmi alaakhiri aakhirana rumeeya waalmalaa'ikati malaa'igta ilaahayna rumeeya wاlkitaab kutubtana rumeeya wالnebiyiin nebiyadana rumeeya wa aata almaala xoolahana siiya calaa xubihi isagoo xoolaha iska jecelba dawil qurbaa dadka dhowaalaha xigtadiisa siiya walyataamaa iyo agoomaha walmasaakiina iyo bulshada kuwa baahan wabna sabiil iyo qofka la idhaahda ina helin ama ina wado ee socdaalka ah wasaa'iliina iyo kuwa dawarsanaya ama wax wafi riqaab qoorta xoreyntooda addoommaha xorayntooda wax ku bixiya wa aqaama asalaa salaadana oga wa aata zakaa sakadana quure ee dhiiba waalmuufuuna wahum iyagu almuufuuna bicahdihim waa kuwa ballantooda dhammaystira idaa caahaduu markay ballan qaadaan wasaabiriina wa amdaxu waxaan ammaanayaa buu ilaaha yidhi asaabiriina kuwa ku adkaada ee xejista ee u dhabaradayga filba'saa'i balaayada kaga dhacaysa nafta wadaraa'i iyo dhibaatada kaga dhacaysa xoolaha wa xiina alba'si iyo marka ragiselo maalinta dagaalka xiina alba'si wakhtiga balaayada adagi jirtee dagaalka ulaa'ika kuwa intaasoo tilmaamood lihi aladiina sadaquu waa kuwii iimaankooda ka run sheegay wa ulaa'ika kuwaasi keligood humulmuttaquuna waa dadka ilaahay ka cabsanaya subxaana aayaddu waxay ku soo degtay dad badan oo isqancinayo naftooda been u sheegay buu ilaahay u jawaabay oo gaalada ka mid ahaa qolo waliba waxbay dee shaydaanku u sheegayoo ay ku faani jireen yuhuuddu way faanayeen kiristanku waa faani jireen nimankii carbeedna way faanayeen meelaha ay ku faanayaa waxaa ka mid ah meelaha ay u jeedsadaane qiblada ah qolo kacbaday qaabilayeen qolo qudus bay qaabilayeen qolo kalena qorax ka soo bax qolo waliba waxay leedahay annagaaba hagaagsanba waxyaabaha ay qabanayeen bay ku faanayaan qolo waliba marka qiimaynta dhabtaa ah ilaahay baa soo gudbiyeyoo sida dadka loo qiimaynayo qof saxan iyo qof qalloocanba isagaa kala saaray wuxuu uhi sifaadkan iyo tilmaamahan waaweyne lixda ah ee arkaanu imeenkii iyo arkaanu islaamkii iyo ixsaankii isugu jira qofka intaa sameeyey qofkaasaa samafala ah camalkiisuna samafalya ka intan weydaartayna ma aha muxsin iyo samafalo toona waaya marka mubtadaha iyo khabarku si ay dhinac isu raacaan oo jawhar iyo carad macnaha ay isu egaadaan waa mudaaf baa jiraya laysa albira an tuwalluu wujuuhaku waxaan sheegayaa walaakina albiradaa dambe samafalku maaha jihadaa iyo jihadaa in loo jeedsado iska jeesoo dhinacaad xiisaynayso haddaad dhinacaad xiisaynayso u jeedsato bidcaa la idhaa bidcadaasi mar way gaalnimay kuu saaraysaa marna faasiqnimo walaakina albaara samafaluhu man aamana billaahi wey ama walaakina da lbiri man aamana ama walaakina albira biru man aamana si ay isu qabtaan mubtadaha iyo ama khabarka iyo ismiga hore samafalka wanaagsani waxa weeye intaasoo arrimood de waa arkaanu imaanka maxaa ka maqan lixdii arkaanu imaanka qadarkii unbaa ka maqan rumaynta ilaahay buu isaguna soo gelaya rumaynta ilaahay qofka ilaahay rumeeyey qadarkiisana wuu rumeeyey man aamana biاllaahi wاlyowm اlaakhiri wاlmalaa'ikati wاlkitaab ay اlkutub wالnebiyiina intaa qofka rumeeyey ayaa samafalkii ilaahay oo addoommaha faray kaasaa la yimi waayo aayaddu aayatulbir waa aayadda samafalka sheegaysee koobta wa aata almaala calaa xubbi xoolihii buu bixiyey isagoo jecel wa innahu lixubbi اlkhayri la shadiid qofka bani aadamkii maalka wuu iska jecel yahay waynu ku soo dhalannaa sidaa daraaddeed baa waxyigu aada uma dhiiriyo adoonka adduunka jacaylkiisa kama hadlo aakhiro jacaylkeeda laga hadlaa oo in badan uu inagu dhiiriya waa arrin fidriya qofka way iskaga abuuranta inuu iska jecel yahay kii uu jeclaabu intuu iska fujiyey quurayoo uu dhiibay dadkuna siday usii kala mudanyihin markaad wax bixinayso waa kuwan sadaqa maxaa yidhaha sadaqa bixiyo sokeeya si dilqurbaa qaraabada xaaskii nebiga oo wax bixisay nebigu wuxuu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam addoon bay xoraysaoo wuxuu idhi haddii aad qaraabadaada siin lahayd laba ajri baad heli lahayd sadaqo iyo sokeeyo xidhiidhin keligood lagu koobi maayee dee waxaa iyagana la siinayaa agoontii dadkii iska fuqarada ahaa ee waalidkoodu dhintay masaakiintuna waaba kuwii baahnaa oo faqiir iyo miskiin way isku jiraan halkan qofka musaafirka aba islaamku isagana uu yidhi waxa la siiyo wuxuu aana u yahay inuu inuu faramadhan yahay ila qofku xoolihiisii wuu ka yimide dee adduunkan horumare ee wax badani ay sahlanaadeenna ha ku xisaabtaminoo ha odhan maxaa loogu soo xawili waaye muu xawaalada ka qaato xoolihiisii ha odhan intee oo meelood baan xawaaladi jirin oon telefoon jirin oo xaaladdu caadito macnaheedu waxa weeye qofka waxa laga yaabaa in sahaydii uu soo qaatay laga dhaco inuu ka madhato markaa musaafirku mar walba ku xisaabtan buu leeyahy musaafirku maka safarka bilaabaya mise waa ka turku joogga ahee jidka maraya labadaba dheh <clears throat> saa'ilkuna waa qofka wax weydiisanaya ama faqiir ha ahaada ama yo haanini gobonnimo dara isaga ku tahay isagoon baahnayn inuu wax weydiisto horta qofku hadduu horta baahan ya waa loo ogolaya inuu wax weydiisto kii aan baahnayna looma ogola inuu wax weydiisto iyadoon loo ogolayn hadduu ku weydiisto waxhaystaba waa kan aynu naqaano shaxaad lama idhaha shaxaad baa ninka wax shaxaada uma badna mar walba ma aha qof faramadhan isagoo qofku haysta ayuu ku shacaadi karayaa lisaaili xaqu wain jaa calaa faras iska sii farasba ha wato ama gaaribaha ku taagnaado moobilkiisina ha sito <laughs> afkaa taagayay adigu gobonimada ka raaco waxba ha gacan maraysiinina sii waa halkaasuu islaamku ka taagan yahay qofkii wax ku weydiista sii baa la kan kalena waxaa la yih adigoon baahnayn waxba ha weydiisan الرقاaب waa في فk الرقاaب waa qooraha la xoraynayo iسلاamku adoonka wuxuu ka taagan yahay in la xoreeyo loo dadaalo markaasaa waxa haddana imanaya waa xidhiirhkii ilahay iyo xidhiirhkii addoomaha labadaba la wanaajinaya وأqاamu الصaلاaةa وآaتa الزaكاة salaada iyo sekada labadaba waa dadka dhiibaya bal waxa khayr isdaba socda e eh. صifaadkan dadka loo dhigaya waa inaga salaada oogideedu waxaa ay u taagan tahay in la dhammaystiro waa sunnayaasheedii waa faralkii waa rawaatibtii sunnayaashii kala raacayna waa la mid sekadiina wuu dhiibay oo waa quro uu bixiyey si qurux badan walmuufuuna icraabkuu isbedbedelaya walmuufuuna bicahdi markuu marfuuc iyo ka yimaado waxa weeyaan qurxin buu u kordhinaya hadalka hadalku markuu si u socda haddana si kale loo dhigo qurux iyo balaaqu kordhiyaa wahum lmuufuuna bicahdihim idaa cahadu waa kuwa ballantooda oofiya marka ay ballan qaadaan ballanka ugu weyne la oofinayaana waa kii ilaahay aynu la galnay caalamkii la yaryaraa la odhan jiray caalamu daar ilaahay baa intuu khalqiga dhan soo ururiyey ilmo bani aadam wuxuu ku yihi alastu birabbikum qaaluu balaa rabbigiinii maahay rabbiga iyaga baa tiibaya kolka qofka halkii wanaagsanayd ku taagana ballankaasi oofiya kii kalena uu ka baxay ballamaha dhexdeennuna dee waa kuwa ilaahay lala galay uno cahdiga inuu qofku oofiyaana waxay sheegaysaa inuu leeyahy misdaaqiya inuu shaksiyad leeyahy lagu xisaabtami karo lagu talageli karo dadka inuu ixtiraamayuu bay sheegaysaa ballan la-aantuna waxay sheegaysaa qofkaasi cidda uu u jaruu ballanta kaga baxay inaanay agtiisa wasni ka lahayn iyo miisaan ilaahayna aanu ka xishoonayn marka cuhuuddani cuhuuddii fiqigu ka hadli jiree mucaamalaadka iyo tii ballamaha iyo tii mas-uuliyadda iyo tii meel la isugu imanaya waa caam wاlmuufuuna bicahdim idaa caahaduu wالsaabiriina fi اlba'saaءi wاdaraaءi waxiina اlba's u fiirsa muuminku maaha mid baroorto oo qaylqayliyo oo u qaadan waa u ku dhacee waa dad adkaysi badan marka had iyo jeer balaaya ay ku dhacdo markaas ba'saaga iyo daraaga ba'saaguna waxa weye dhibaatada kaga dhacda xagga nafta daraaguna waa xagga faqriga ee xoolaha kaga dhaca mararka qaarkoodna culimadu way isweydaariyaan ama culamaau luga xiina albasi waa marka dagaalka marka fulayaal ma ah ee qadarkay aaminsan yihiin oo kalsooni bay qabaanoo waxay aaminsan yihiin wuxuu ilaahay u qadaraa inuu la kulmi doono sidaasaana sacaadada ay ku heleen siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr xadiidkii saxiixa qofka muminka waa qof lala yaabaa arrimihiisi o dhan waa wada khayr markay uu khayr helo wuu ku mahadnaqayaa khayr bay u noqonaysaa markay balaaya ku dhacdo wuu sabrayaa khayr bay u tahay ulaaئika aladiina sadaquu waulaaئika hum اlmuttaquun taqwo iyo iimaan la iskama sheegto una dadka taqwada leh ee iimaankooda ka run sheega waa kuwa wallahu subxaanaه wa tacala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaa uma ama bacdu waa suuraة اlbaqara tafsiirkeeda aynu ku dhex jirna waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo toddobaatan iyo sideed qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow kutiba calaykum اlqisaas waxaa laydinku waajibiyey inaa isu qisaastaan fi lqatlaa dadkii la laayey qofkaa hore siduu waxu dilay in isda loo dilo alxuru bilxuri qofkii xortahaa waxaa loo dilayaa qof xora qofkii kale xortahaa u dilay waalcabdu bilcabdi addoonkiina baa loo dilaya waalunhaa bilunhaa tii dhadigaydna tu dhadigay dishaa loo dilaya faman cufiya lahu qofka loo cafiye loo dhaafo min akhiihi walaalkiisii uu dilay shay-un shay baa loo saamaxay oo qisaastii baa laga daayay faاtibaacu biاlmacruuf raacitaan baa waajiba si wanaagsan isagii loo raaco oo magta looga doono wa adaa-un baa waajiba isagiina inuu bixiyo kii magta laga doonayey ilayhi kii ka doonaya inuu u siiyo biixsaanin si wanaagsan daalika tan laydiin soo dhigay axkaamtani takhfiifun waa fududayn min rabbikum ilaahayna xaggiisa ka yimid waraxmatu naxariis weeye faman ictadaa qofka xadgudba bacda daalika go-aamadaa kadib falahu cadaabun aliim cadaab kulul buu leeyahay walakum waxaa leedihiin fi lqisaasi qisaastaa dadka laysu ysu qisaasaya laysu dilayo waxaa idinku jira xayaatu nolol baa idinku jirta yaa ulil albaab dadka aqoonyahankae caqliga lahow dadka caqliga lahow lacallakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan baa la rajaynaya ama dilkaa ka dhowrsataan oo iska ilaalisaan kolley aayaadkii axkaamtaynu maraynaa marka hore waxaynu isku dayi doonaa tarkiibka inaynu samayno furfuridda ereyadu iyo macnahay bixinayaan iyo awjuhdooduna waa muhiim marka saddexaadna wixii mustafaadaad jira ayaa wixii alla inooga qadara aynu sheegi tartiibtaas saddexda jeera haddii lagu soo noqdo aayadda dee waa wixii aad ka fahamta adiga itaalkaa weeye marka axkaamta halkan ka bilaabaysa waxaa usoo horeysa qisaastii waa xeer ciqaabeedka loo yaqaano dilka aayaadku sababtay kusoo degeenna waxay ahayd jaahiliyadii hore jaahiliya waxa la ydhaha dadkaan diinta ku dhaqminuune ummaddu umay sin may sinayn way kala duwanaayeen xagga qabaa'ilkuna may sinayn rag iyo dumarna may sinayn saa daraaddeed marka uu nin dilo nin kale beesha wax laga dilay waxay odhan jirtay ninkaa isaga ahi uma dhigmo kaayagan uu dilay markaa isaga waxba dili mayne eh, waxaa noo soo qabataan mid ka shilis mid hee reer hebel yaa laga dilaa sooma inaan odhan jir yaa laga dilaado waa mid shilisun wey mid ka shilis noo raadiye war maahe kanaa dile kiina waa kane idinku dila mee iskaba dhaafaba haddaba annagaa naqaano kaanu dilayne halkaasay ka wadi jireen qaar kalena waxay odhan jireen ka ayagu nin aada u weyn buu ahaa arrinkiisu tiirsan yahaye labaa u dhigmaya ama saddex saddex keena haddaa keeni weydaanna waanu ka badin saasaa arrinku ku soco jira haddii ruux dumara la dilana waxaa la odhan jiray dee maxay sheegaysaa waa gabadhe ee afarteedii halaad la siiyo an gabadh baa nin loo dilayaa halkeeda ha fadhido saasay odhan jira ilmo yar hadduu yahay saasaa laodhan jira oday gaboobayna saasaa laodhan jira dee kan cimrigiisii wuu soo dhammaystaa nin cusub maxaynu uga dili ilaa hadda qawaaniinta faranjiga qaarkood ba caynkaas oo qofku haddii uu weyn yahay oo siddeetan jir iyo boqol jir iyo uu yahay odayaashu waa kuwan kusii yaacaye qaanuunka faransiiska iyo wuxuu sheegaya inaan magtiisu qofkan kale dhallinyaradaa la mid ahayn lannahu dee wuu madhayba wakhtigii irbadda lagu taagaya la dilayuu marayaaba waxaasoo dhan oo jiray baa ilaahay uu axkaamtan qisaastu dhigay halkan maaragtay uu inoo dhigay markaasaa rabbi subxaana wa tacaala kutiba buu cabiraya kutiba waxa la waajibiye wey qisaas baa la waajibiyey qisaastuna waxa weeye waa raadraaca fartada calaa aahaarihimaa qasasan qasasan waa raadgur manaa qofku sideebuu wax u dilay halkeebuu ka dilay muxuu wax ku dilay waxaasoo dhan baa ayaa la raacaya markaasaa qisaas lagu sheegay marka qisaasti waxay noqotaa dee quri iyo qoomba way noqotaayo mararka qaarkood qofka naftiisa laga qisaasa qofuu dilay daraaddeed mararka qaarkoodna xubin uu gooyey baa isagana laga jaraa xubin uu gooyey ayaa laga jaraa labaduba waa raadraaci un waana cadaaladii wey marka sida laysugu qisaasayo ina ilaahay uu caddeeyo kii xorta markuu xor dilo waa loo dili addoonkiina hadduu addoon dilo gabadhii hadday gabadh disho marka cagsiga miyaana talow loo dilayn maya waa loo dilaya iyagana oo kii xorta ahaa haddii uu addoon dilo masale khilaafiya weeye culimmadu laakiin culimmada qayb ka mid a ah waa waxay qabaan in kan xortaa qudhiisa la dilayo hadduu addoon dilay waana a'immada qaarkood baana taa u arkaya inuu yahay saxiix xadiidka odhanaya qof xora cabdi looma dilayana waa daciif alxuru bilxur addoonkiina hadduu addoon dilo tii dhadigayd hadday tu dhadig disho hadday nin nin disho tadhadiga waa la dili hadduu ninku ruux dumara dilana waa loo dili doonaa markaa sidaasay ayay u socotaayoo dadku ay isugu dhigbayaan marka haddaba islaamku wuxuu ikhtiyaar qofkan la dilay dadkii xigtadiisa ahaa saddex arrimood bay kala dooranayaan inay qisaastaan iyo inay mag qaataan iyo inay cafiyaan saddexdaa ayay kala dooranayaan waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi اlqatli inahu kaana mansuura sidaa ilaahay suuraة اisraa ku tilmaamay mansuur wey qofku waa loo hiliyey marka saddexdaa arrimood midunbuu dooranaya siduu nebiguba ku fasiray calayhi salaatu wasalaam hadday dhacdo markaa qofkii inuu idhaahdo anigu qisaas ma rabo laakiin waxaan doonayaa inaan mag qaato dhexlayaashiibaa caynkaa yidhi waa tanay aayaddu ka warramaysa markaa aadaabtii baa markaa laga maarmaana dadkan yidhi qisaastii waanu iska dhaafno mag baanu doonaynaa dee qofkii ay magta ka doonayeen waa inay markaas si adab la u raacaan oo aanay dhibin oo aanay kadeedin ee sharcigu wixii u oggolaa ay sameeyaanoo waa taa ilaahay uhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun fatibaacun bilmacruuf marka faman cufiya lahu min akhiihi shayun waxay ka warramaysaa qofkii wax dilay oo la cafiyey yaa cafiyey dhaxlayaashii kala dilay ayaa cafiyey marka faman cufiyad waa qofkii wax dilay wey lahu isagii baa la cafiyey oo waxaa laga dhaafay qisaastii oo mag baa laga doonaya yaa cafiyey min akhiihi walaalkiisi walaalkuna waa kee waa kii wax laga dilay shay-un buu u cafiyeyoo qisaastii buu wax ka daayay markaa maxaa waajiba ah? fatibaacu bilmacruuf waxaa lagula hadlayaa fatibaacu bilmacruuf kii magta doonaya cafiska ku bixiyey qisaasta fatibaacu bilmacruuf si wanaagsan u raac waxba laabta hau garaacayno hau hanjabino hau baanine aayaru magtiisiidhe kii magta lagu lahaana yuu barkimada dheeraysanin kol haddii qisaastii laga cafiyee wa adaaun ilayhi biixsaan isaguna si wanaagsan ha isaga bixiyo labadaba toos buu ilaahay ula hadlay saasa arrinku ku wanaagsanaanaya qofkan ikhtiyaarkiisii iyo xaqiisii baa la siiyey markaynu isdul taagno aayadda faman cufiya lahu aayaddu waxay dhiirinaysaabay culimmadu leeyihin cafiska mar haddii ah, ikhtiyaarkii lagu siiyey oo awooddii lagu siiyey inaad iska cafido oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa kii loo keenay ninkii la odhan jiray saaxibu niac xadhig leh xadhigla waad garanaysaa xadiidkiisa aynu sunanka ku soo marnay iyadoo lasoo xidhayoo waxuu dilayoo qisaas loo soo joojiyey waarmag maad ka qaadan maya kolkaasuu haddana ku celiyey nebigu wuu haddana wuu ku celiyey mar saddexaadkii uhi idhaafiya isma dhaamaane ninkii baa nebiga loo sheegoo la yidhi ninkii baa loo sheegoo le nebigu wuxuu idhi waa isku mid ninkii wuu soo noqdo dabeetana waa kii cafiyey iyadoo xadhiggii uu jiidanaya waa kii dhaqaajiyey xadhigla loo bixiyey saaxibu waaya faman cufiya lahu marka cafiskaasuu nasku dhiiri gelinayaa min akhiihi shay tankiirkaasina wuxuu tilmaamayaabay leeyihin shay-untaas taqliil in yaroo cafisa hadduu helo waa looga faa'iideynayaa haddii boqol qof dhexlayaan qofka qofkan isaga aha la dilay magtiisa boqol qof baa iska leh mid ka mida baa wuxuu yidhi anigu waan cafiyey sagaal iyo sagaashanka kalena waxay yidhaahaan qisaas baanu doonaynaa kaa cafiyey baa lagu xisaabtamayaa sagaal iyo sagaaشhanka kaleba isagaa saamaynayo kaasaa looga faa'iideynayaa oo markaa cafiskaa lagu soconayaa diyadiibaa loo baydhayaa markaa waxay aayaddu faa'iideyneysaa shayga ukhuwada la idhaahdaa in tegaynin oo waxa dilka la idhaahdo qofkii dee haddii aanu xalaashan ama wax kale ahayn inaanu ku gaaloobaynin sida ay qabaan nimanka loo yaqaano khawaarijtoo kale oo waxay idhaahdaan qofku markuu dembi weyn ku dhaco wixii xataa gaalnimada ka sokeeyaba wuu ku gaalooba ba haduu sinaysta hadduu khamriga caba hadduu qof dilo waa gaal muctasilada lafdigoodu way ku waafaqsan yihiin laakiin wuxuunay kaga yaro sokeeyaan mansilatu bayna almansilateyn wixii ay odhan jireen cilmiga caqiidada laga warrami jiray ayay qabaan gaalna maaha islaamna maaha meel dhexu taagan yahay bay leenkaas marka ukhuwadii may meeshii ka tegina haba laysdile haddana dee dadki waa dad weli muslina wey faman cufiya lahu min akhiihi shayu faitibaacu bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan macruuf iyo ixsaan geelu qadar buu leeyahay wakti buu leeyahay in la wada tixgeliyo geelii la bixinayay iyo wakhtigii la bixinayay ee iyo dadka dhaxlayaasha sidii loogu qaybinayay ixsaanka iyo macruufkay noqonayaan ixsaankii iyo macruufkii waa laga tegey haddaan geelii la bixinin haddaan wakhtigii lagu bixinin haddaan ciddii lahayd la siinin dalika takfiifu min rabbikum waraxma culamaau tafsiir waxay kutubahooda ku qoraan inay kala duwan tahay magteen iyo tii ummadii hore takfiif qisaastii iyo magtii iyo arrimaha la isbarbar dhigay ee dadka ikhtiyaarka la siiyey wax laga dilay ayaa ilaahay fudayd ku tilmaamay subxaana wa tacaala ummadii hore fursaddan ma haysan nimankii reer banu israa'iil qisaasun baa waajib ahay qoladii reer nasaarana mag un baa waajib kala doorta qisaas ama mag ama cafis labadaba waan kaa daayay qofkuu odhan karaa dalika takfiifu min rabbikum waraxma bibarakati rasuuli salى اllahu alayhi wasalam faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabu aliim waxay sheegaysaa qofka intaa kadib xadgudba cadaab kulul buu leeyahay dee waxaan sharciga ahayn buu qofkii doonaya tusaale hadaynu tusaale ahaan soo qaadano wax badan aynu samayno qalaadaha soomaalida ayaa ka mida ah ictidaaha iyo xadgudubka ah qofkii mag buu qaatay waana arrin imika iska badan markuu magtii qaatay ayuu haddana ama kuwii dhexlayaashiibaa magtii qaatay kolkaasay dileen ciddii ay magta ka qaateen iyagiina waa la dilayaa qofkaa kol hadduu dilay xeer ciqaabeedkii baa la marinaya dilka ahaa ila isagaa raali noqday mar haddii aan la qasbin ee uu raali noqday waxaa kaloo xadgudubkaa ka mid ah in qofkii wax ka dilay mid aan ahaynba inuu dilo wixii la odhan jiray aanada soomaalidu inkaarta iyo aafaadka ay ku qabtay waa xadgudub adduunyadana cadaab kulul buu leeyahay qofkaasi aakhirana cadaab buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo inala hadlaya waxa uu leeyahay qisaasta nolol baa idinku sugan waxaa la isweydiin karaa haddii qofkii qofku wax dilay oo kii uu dilay uu dhintay isagiina la dilay oo labadoodiiba iska daba dhinteen noloshu xaggey ku jirtaa noloshu waxay ku jirtaa inta dambe hadhaysa intii dambe qoryaha isu qaadan lahayd ee isku muruxsan lahayd ee isku fakan lahayd ayaa badbaadaysa taxun bay ku alla taqaanaa dadka qaarna kitaabkaa joojiya qaarna hubkaa joojiya laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaat waanzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiisaan liyaquuma الnaasu biاlqasd waanzalna اlxadiid qayb kitaabkaa joojinaya ka kitaabka ka soo boodana xadiidkaasu arkaya markuu arkay iyadoo dhakada loo caseeyey kii wax dilay mid waliba hubkiibuu iska dhigaya markuu arko iyadoon magba aanu bixinninba wuu dilay magba ma bixinine odayaalbaa u dhaqaajiyo odayaashiibaa magtiina ka bixiyeyba isagiina halkanaaba la qarqarinayaaba kii la murmaba wuu ku nabaya asaad arkaysaa mid quroo lagu leeya tobanbaabuu dilay iska ilaaliya waa dhagarqabe eh waa dhiigyo cabe waa gacanku dhiigle waxaase meelahaanu iska marmarayaaba intaasoo qof buu kaga tufay wax dhibahoo soo gaadhayba ma jiro marka halkaa waxaynu ka arkaynaa dadka naftooda waa isku nafgeliyaan geeri iyo nololba waanay wada dhiman karaan haddii loo turi waayo waanay wada noolaan karaan haddii loo turo min أجli dalika katabna calى bani israa'iil annahu man qatala nafsa bغayri nafsi aw fasaadi fi اlarضi fakaأnama qatala الnaasa jamiiعa waman axyaaha fakaأnama axya الnaasa jamiiعa kutubtii hore reer banu israa'iil saasay sheegaysay keennana saasunbaa ku sheegan qofka qof dila waa isagoo dadkii oo dhan wada laayo kale qofka qof nooleeya wuxuu ka dhiganya isagoo dadkii oo dhan wada nooleeyey oo xurmo keliya iyo xijaab keliya ayay nafuu wada leeyihi marka hadduu qofku xurmadaa iyo xijaabkaa soo jebiyo oo uu mid soo dilo inta kalena har u jiidi maayo inta kalena soomaalidu way ka baqan jireen qofka gacanku dhiiglahaah oo waxay leeyihiin waa dhagarqabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqaya cid walba wuu ka shakeeyaa marka waa laga baqan jiray leannahu karaamadii iyo isaga laftiisii baa quustay qofkii marka haddii qof la dilo dadkii o dhan baa la laayay haddii qof la badbaadiyana ama la nooleeyana dadkii o dhan baa la wada nooleeyey saasay xayaatada ugu suganta waa ilaahay addoomaha abuuray subxaana wa tacaala ay yaqaanay ayaa sidaa ku tilmaamay dhab weeye mujtamacaadka had iyo jeer ooga shareecada ku dhaqma wuu yaraadaa waxaa la idhaahdaa dilka iyo fasaadka meelaha dilka laga joojiyana waxa bata ama qisaasta laga joojiyana dilka ayaa aada u bata culamaa ulbalaaqa noocyadooda kala duwan waxay isla waafaqsan yihiin aayadan erey la midahoo la isu geegeeyo oo la barbar dhici karayaa inaanu jiro balaaqada iyo fasaxadda halkii u sarraysay taaganta markaasaa ereyo badan baa la dayay bal in lagu soo dhoweeyo ma soo dhowaanaya carabtu waxay ku mahmaahi jireen alqatlu anfaa lilqatli dilku dilka isagaa joojin badan xataa taasina kuma soo dhowaanayso haddii cidi wax disho in la dilaabaa dilka joojisa bay odhan jireen taasina kuma dhowaanaysooo qatli iyo qisaas baa kala duwan waayo qatligu dil garana wuu noqdaa dil gardaraana uu noqdaa laakiin qisaastu waa dil xaqahum dil xaqa wey marka taasi waa aqaafada caamka ah iyo aqoonta guud mooyaane qisaasta iyo axkaamteeda waxay leedahay baab dhanoo dee fiqiga ahoo halkan aynaan kaga bixi karaynin laakiin aayadda ilaahay wuxuu inoogu baraarujiyey subxaana wa tacaala in shareecada raaciddeedu ay leedahay waxyaabo aad iyo aada u cajiiba marka loo eego dadka caqliga leh ilaahayna ka cabsanaya yaa uli lalbaab lacallakum tattaquun cid waliba qisaastan wanaaggeeda uma muuqdo ee waxay u muuqanayaan dadka caqligoodu wanaagsanya si fiican u fikiraya oo ummadda si caama u eegaya oo aragtidooda caafimaad qabto iyo dadka ilaahay ka cabsanaya kuwa kale uma muuqato marka abras khasaais الشharيcaة الإسلاamiya شhareecada iسlaamku waxay leedahay waxyaabo khasaa'is oo marka la raaco iyada u gooniya waxaa ka mida ah taxqiiq cadaalad waxaa lagu xaqiijin karaa keliya shareecada la raaco waa dhab wey caalamka maanta inay horu cadaalad hayaan sheegaya dadku ma sina inagu meelahaasu bay ka nacnac leeyihiin oo dee ciddaan aqoon bay u sheegayaane laakiin madaxda iyo maalqabeenka meel walba joogaa dadka fuqaradaa lama sina arrin macruufa ah wey sidaa daraaddeed baa ilaahay waxau uhi xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl marka dadka kala xukumaysaan cadaalad ku kala xukuma baa ilahay isagoo addooma la hadlay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabigii uu jeclaa wuxuu ku iha tashfacu fii xaddin min xuduud illaah usaamow maxeer ciqaabeed ilaahay oo maxkamadda horteeda ka cadaaday baad ka ergeynaysa dheguu ka raacay asxaabigiina waa kii firdhaday inantayda faaduma haddii ay ku dhacdo dembigan gacantan goyn lahaa buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam marka cadaalad marka la doonayo iyo dadku minjo iyo madax iyo maalqabeen iyo mudan inay sinmaan waa shareecada un ricaayatu maslaxati اlmujtamac wasadu baabi اlfasaad maslaxadda caamka oo la eego iyo albaabka inay fitna dhacdo waxaa lagu joojin karaa un shareecada la raaco dar-u اlmafaasid wa jalbu اlmasaalix in maslaxadda ay timaado mafsadana joogsato shareecada ogiddeedunbay ku iman kartaa ogidda shareecada waxaa ku imanaysa waa ixyaa araqiib اlijtimaaci qofka waxaa iyo ummaddaba waxaa loo bara raqiib daakhili iyo raqiib ijtimaaciya kala jira macnaha dareenka wanaagsan ee iimaaniga ah in qofka loo dhiso dadkana loo dhiso waxay ku iman kartaa ku dhaqanka shareecada islaamka taysiir abwaabi alxalaal waayibaat kudhaqanka shareecada waxaa miisaadkeeda ka mid ah xalaashaa la dhiirigelinaya xaaraantana waa la hakinaya haddii shareecada lagu dhaqmi waayo xaaraantii baa la xayeysiinayaa xalaashana dadku way ka dhaqaajinayaan ama waaba sinmaya qofkii xalaasha doonaya kii xaaraanta doonaya markaasaa wixii xaaraanta la odhan jiray ay noqonaysaa mid xalaashii ka sarrayn karta dabeecadoo la raac shareecadoo la raacaa waxa weeye abiicatuha alxaasima waxay leedahay wax la idhaahdo in la kala go-o dhibaato weyn bay leedahay mujtamacu inuu kala lusho uunoo aanu kala shaqo teginoo ay murmayaanu dadku waxaasi mahoo dadkan kala goyn karaa shareecadaa jirta ku dhaqankeeda bal adigu eeg broseska iyo nidaamada la marayo garsoorka waa lix maxkamadood soomaydaan arag kanaa laga bilaabaya waa waa degmada iyo gobolka iyo tasare iyo dibu eegid iyo hee ishortaag iyo qalinta iska tallaab waa ilaa lix meelood lixdaa meelood mid waliba sanad bay soconaysaa dacwad yaroo caantayna lix sannadood soconaysa dadkiiba markaa waaba la isdilay amnigiibaa khalkhalay nacaybshiibaa batay laakiin shareecadu labada qofe wax isu sheegtay waa muduciya madaa muduciguna markhaatiyuu leeyahy kan kale madaa caleyhiguna loo sheeganayaana dhaar buu leeyay way dhammaatayba maxaynu dugsi hadal midna laysma agtaagaba dugsi baa laysagtaaga hadal laysma agtaago shayga xaasimkee dadka kala jari karaa waa sharciga weeye cuquubaadkan ilaahay isagaa xulay qof walbana isaga ayaa u dhigay wixii ku habboon saa daraaddeed buu ku cileeyey nakaaran min allah wallaahu casiizun xakiim waa ciqaab ku habboon qofkii geystay ayay ku habboonta ciqaabtaasi in lagu abaalmariyo shareecada ku dhaqankeedu waxa uu inoo yaboohayaa ballantii ilaahay inaynu hello subxaana wa tacaala ballan baa ilaahay uu qaadayoo ah inuu iskeen garab taagayo oo uu inoo hiilinayo shaydaanka inooga hiilinaya nafteenna inooga hiilinaya gaalka inooga hiilinayo waxay ku xidhan tahay shareecadiisa oo la dhaqan geliya aayaadkan dhegayso yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum haddii aad dadkii muuminiinta ahaa oo ilaahay u hiilisaan macnaha sharcigiisa ku dhaqantaan isna uu idiin hiilin walaa yansuranna allaahu man yansuru uu dhaartay ilaahay wuxuu uhi walle waan isku dhaartaye cidda ilaahay u hiilisay isna wuu hilin wuu hilin doonaa wama nasru ilaa min cindi illaah inahum lahum اlmansuuruun waina jundanaa lahum اlgaalibuun kataba allahu laaglibana ana warusulii ina allaha qawiyu casiiz wallaahu gaalibu calaa amri maxaasoo dhami waa ballamo ilaahay uu qaadayo hal shardi unbaa ku xidhan shardigaasina waxa weeye sharcigiisa inaynu fulino idan waxaynu leenahay waxalla waxaa waalidayna haysta iyo wareerka dagaallo qabiil kuwo kooxeed kuwa fitno waa sharcigii oo dadkii aan la marinayn intee oo waxay iska xidhan dee qof dembiile aho dad badan laayay baa iska xidhan ummadaha sheeyey hay-adaha idhaahda samafal baan nahayna iminka waxaabay la soo baxeen wax cusuboo waxay leeyihiin xuquuqul insaankiiyabay idaan ku wanaagsanayno qofkaa dilka ku xukunteen waxa laga yaabaa in la dulmiyey bal arrinkiisa ha laga warwareegoo biil loo qorayaaba markaa biil isagii reerkiisa loo qorayaa dee qaatil ogaaday markuu xabsiga galay inuu soddon dolar leeyahy reerkiisuna soddon dolar leeyahy waabuu shaqo tegayaaba meeshuu u shaqo tegayaaba waa inuu dadka laayo kaarto kale haddana timidoo kuwii qisaasta loo haystay markay sii bateen ee la yidhi warba hala qisaasta dee nabadgelyadu sidaa u timaado maya xasuuq bay ogaanaysaaba haddana kaarto kale haddana soo baxda waxaa la yidhi haddii toban qof iyo labaatan iyo soddon iyo dadka la qisaasaya noodaan indhaha caalamkaa soo jeesanaya xasuuq bay noqonaysa xasuuquna caalamka agtiisa waa ka xaraan halkooda ha iska wadaan kolba miduun ha lagu daro markaa qabiilana dagaal ka joogsan maayo magaalana ka joogsan maayo nabadgelyana sugmi mayso almuhim nasrigaa ilaahay waxaynu ku helaynaa iyo naxariistaa iyo nabadgelyadaa inaynu fulino sharciga ilaahay sidaa ilaahay noo tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaatu yaa ulil albaab shareecaduna waxay leedahay samaaxad bay leedahay samaaxad bay leedaho markaa dadku si dhaba ah ay u fuliyaan dadka quluubtoodaabaa ilaahay u dejiyaaba quluubtoodaaba degaysaba saa daraaddeed taariikhdii wakhtigii nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo khulafada waxaa dib ugu noqotaa xuduuddii la furinayay tiraday ahayd wax aada u yar bay ahaan jireen wallahu subxaana wa tacaala aclam <clears throat> alxamdu lilah wahanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah uma amaa bacd qaala allahu tacaala waxaynu ka bilaabaynaa suuraة البaqرة aayadda boqol iyo sideed kutiba calaykum buu ilahay waxa laydinku waajibiyey إidaa xadara أxadakum midkiin marka uu ku yimaado almowtu geeridu in taraka khayran hadduu xoolo ka tago alwasiyatu dardaaran dardaaran baa qofkaa dhimanaya lagu waajibiyey lilwaalideyni labadii dhalay u dardaarmo iyo walaqrabiina dadka isxigaan bilmacruufi si wanaagsan ugu dardaarmo xaqan cala almuttaqiin waa waajib saaran dadka alle ka cabsanaya faman badelahu qofka dardaarankaa dooriya bacdamaa samicahu intii uu maqlay kadib ayuu wax ka bedelay fainamaa imuhu dembigiisu wuxuu saaran yihi cala aladiina yubadiluunahu dadka doorinaya ee wax ka bedelaya ina allaha samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlayaoo wax walba ogsoon faman khaafa qofka ka cabsada min muusin qof dardaarmaya janafan leexasho ama eexasho ayuu ka baqday aw iman ama inuu dembi ku dhaco fa aslaxa baynahum dadkii dhexdoodiibuu wanaajiyey falaa ima calayhi kaa dembi ma saara ina allaha gafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariisanaya subxaanahu wa tacaala dhowrkaa aayadoodna waxay ka warramayaan nidaamka iyo axkaamta islaamku u dhigay shayga loo yaqaano dardaaranka dardaarankuna marka lasoo tacriifiyo fiqihaan waxa weeye tabarucun limaa bacda almowt waa qofkao wax bixinaya geerida kadib ama tabarucun fii maradi اlmowt dardaaran macnaha wax uu qofkii ku deeqay isagoo sii dhimanaya waa laba midun isagoo caafimaad qaba ayaa wuxuu yidhi mar haddaan caawo dhinto saasay idhahdaane caawadaasay ku qaydaane haddaan caawo dhinto daarta ama neefka hebel baa leh ama heblaaya leh iminka ma siinayo laakiin haddaad dhinta buu kuleeyahy geerida dabadeyda wey waa wasiya dardaaran ama isaga oo il daranba oo xanuunkii uu ku dhintay uu hayo ayaa wuxuu leeyahay hadduu doono haba go hebel waxaasuu leeyahy ama heblaaya waxaasay leedahay hadda uu go xanuunkiina wuu ku dhintay dardaaran baa leeyahay marka wuxuu kaga duwan yahay tabaruca kale quyuud baa ku xidhan dabaraa ku xidhan dabarka koobaad waxa weeye inaanu dhaafi karin xoolihiisa saddex meeloodoo meel aلثuluثu wاثuluثu kaiir rasuulku salى اllahu عalayه waslm asxaabigii sacada dardaarmay wuxuu ku leeyahay xoolahaaga wax ka badan uluثa bixin ulukaaba badanba saddex meeloodoo meel boqol kiiba saddex iyo soddon iyo fraction intaasunbuu islaamku u ogolyahay waayo ilaahay dadkan isaga abuuroo yaqaano oo qofkii adduunyada jeclaaye ku adkaa maalintuu arkay inuu sii dhimanayo waxba laga yaabaa inuu ka wada bixiyaba dhexlayaashii xoolihii awdhaa gebigoodaba waa bixiyo caydheeyo dabarkaasaa loo dhigay dabarka labaada loo dhigay waxa wey hadduu intaa ka badiyo oo boqolkiiba kala bariyo xoolahoo dhan iyo uu yidhaahdo waxay u baahan tahay biijaazi lwarafa dhexlayaasha kale inay okay inay saamaxaan ama socodsiiyaan inay fasaxaan dheh saamaxaan dhexlayaasha kaleo ay yidhaahdaan intaa waalidku dardaarmay uludkiiba ha ka badnaato laakiin annaga u ogolaan waxaa kale oo dabarka saddexaada ku xidhan uu yahay laa wasiyata liwaari siduu rasuulku yihi salى اllahu عalيه waslm ina allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaari wardadii how qof walba ilaahay dhaxalkiisiibuu siiye qofkii dhaxalihi dardaaran male marka dardaaran ay noqoto waxaa la odhanayaa qofka loo dardaarmay dhaxalka miyuu wax ku leeyahay haa kaasi waa ka dhintay dardaarankaasi wuu ka dhintay wax la yidhaha labadaydaba ma jiro labadheef ma jiro waxa weeyaan ama dardaaran buu leeyahy ama dhaxal buu leeyahy taasina saasay noqotay waxa taa ka duwan iyadu fiqi ahaan hibadii baa ka duwan iyo hadiyadii waxas way ka duwan yihin aayaddu waxay soo degtay intii aan aayaadka dhaxal ku soo degin ayay soo degtay sidaa kaaga muuqanaysa sidaa daraaddeed baa culimmada qaarkood ay leeyihiin waa mansuukha waxay see u badan yihiin inaanay mansuukho ahayne muxkama ay tahay macnaheeduna uu yahay qofka aan dhaxal lahayn unbaa dardaaranka leh xataa labada waalidba ha ahaado dardaarankuna sidiisaba wuu wanaagsan yahay in la qoro sida axaadiida saxiixa nebiga ka soo arooreysa calayhi salaatu wasalaam ay nagu dhiiri gelinayso oo qofku inta uu hadiyo iyo jeer nool yahay oo caafimaad qabo ilaa waynu ku qanacsannahay inaynu dhimanayne qofku inuu wasiyadiisa qoro weeye dardaarankiisa qoro oo uu ku talagalo dhimashada inuu ku talagalo diyaar ahaado reerkiisa la dardaarmo caruurtiisa la dardaarmo shuraakadiisa asxaabtiisa wax waliba inay cad yihiin hadha wa la isku dila iyo wa la isku khilaafa iyo wa la isku murmo iyo wa la dafira iyo aanay jirin ilaa wasiyatu maktuubaة cinda dardaarankiisu ha qornaada buu nebigu leeyahy qofkii eh, u baahan inuu wax dardaarmo waa mid aad odhan karto dadkeennu dhaqanuma lahaoo waxay iska yaro fogeeyaan ama u yaro dhagooleeyaan geerine markaa w haddaad imika qof mid baa xanuunsanaya waxaa la dardaaran hebelow iikaadii bui horta iikaadii weli may gaadhine sakaraadkii baaba haya naftii baa haysa marka wuxuu haystaa saacad ilbiriqsiyada u dambeeya uun in la dardaarmo fikri noocaasa baa inagu jiraa laakiin wuxuu waxay ku maal baa lagugu leeyahay adigaa cid wax kule xuquuqdii adigii xaaskaa wax idiin dhexeeyaan waxaan cid kale ogeyn baa jira in waxoo dham wada qoran yihiin diin iyo dunyo labadaba de waa waa laga dardaarmaya kutiba waa ereyada loo isticmaalo sida nasku maaragta eh, caddaynayo waajibaadka ee loo isticmaala iyo furid oo kale idaa xadara axadakum اlmowt midkiin markay geeridu ku xaadirto manaa calaamaat amaaraat اlmowt la arkay inuu sii dhimanayo ilaa hadduu dhinto warba ma jire in taraka khayra hadduu khayr ka tegey alwasiyatu baa la waajibiyey baalkii maalkaasoo maaragtay magaca loo bixiyey khayr baa loo bixiyey wainahu lixub اlkhayri la shadiid maalku waa khayru fii yadi اlakhyaar wa sharu fii fii yadi اlashraar markuu dadka khayr kale gacantooda ku jiro waa khayr waa kaa diin iyo dunyaba dadka ka farxinaya nicma almaalu saalix birajuli saalix wanaagsanaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam maal xalaalahoo qof wanaagsan gacantiisa ku jira wax la tamaniye weeye oo idha in la ku adiguna sidiisa aad ku bixisi marka waa khayr laakiin dadka dhulbi iskee mufsidiinta markuu gacantooda ku jirana waa shar ilaa waa seef dadka lagu laynayo lagu baabiinayo in taraka khayra alwasiya mowqifka islaamka waxaa ka duwan mowqifka kaniisadda iyo ragga kaniisadda oo waxay ku leeyihiin waa balaayo waa xarig shaydaan xoolaha iyo had iyo jeer naagaha iyo waxaas waa xibaalu shayaaiin xarkaha shaydaanka wey naagna ha u dhowaanin maalna ha u dhowaanin waa inaad noqotaa mid suka ah oo keligii socda faqiira meelaha ku dib jira ka caydha xoolo taasina mayay soconaysa waa sababta keena in la tuuro kaniisadda iyo raggeediiba reer yurub iyo gaalabu ay u tuureen in taraka khayran alwasiya yaa loo dardaarmaya haddaba waa intii aan dhaxal ku iman lilwaalidayni waalaqrabiin labada waalid iyo dadka qaraabada ah labada waalid waxay ka mid yihiin lixda qof een dhaxalka dhicinba الزawjaan wاlabawaan wاlwaladaan aabbihi hooyo dhaxalka kama baxaan xaaladdu markay caadi tahe diliya waxba aanay jirin ama gaalnimo jirin labada qofe xaaskiina dee kolley midun baa noole kama baxaan labada caruura wiil iyo gabadhina kama baxaan qofka caruurtiisuna kama baxaan inta kale waa laga yaaba in la xijaabo haddaba labadii waalid sidee loogu dardaarmi maadaama nebiguna uu sheegay qofkii dhaxalay inaanu qofkii dhaxalay aan inaanu dardaaran lahayn xaaladaa jiri kara bay leeyihin culimadu waalidku aanu dhexalba lahayn tusaale ahaan wuxuu noqday mid diin kala haystaba oo gaal ah dee waa loo dardaarmi karaa gaalka laftiisa waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam imaashidii asmaa u timidoo waxay leedahay hooyaday way timid iyadoo doonaysa inaan xidhiidhiyo dee islaamna ma aha maxaan ka yeelaa wax ma siiyaa shili umakii buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam hooyadaa xidhiidhi gaaladba ha ahata xidhiidhi marka waxaa lagu xidhiidhinayaa waa wax ay siinayso wey idan markaa gaalkii laftiisibaa waalidka habaa loo dardaarmi karaa dhaxal ma laha xaaladdaa diinta ay ilmihiisii isku khilaafsan yihin laakiin dhaxal buu wuxuu yeelanayaa dee dardaaran dadkan qaraabada ahina dee waxa weeye waxay isugu jiraan dad dhaxal leh iyo kuwaan dhaxal lahayn marka waxaa lagu fasirayaa kuwa aan dhaxal kalayn inay dardaaranka leeyihin bilmacruufi waa wixii sharcigu ogolyihi ee quyuudda aynu soo sheegnay xaqan cala almuttaqiin dadka ilaahay ka cabsanayo xilkaasi saaraayo markii aanu dhaxalku la soo rogin dardaarankana waajib ahaaba dadka haddaba sii dhimanaya dadba ag jooga dardaarankooda dhegaysanaya markhaati ka noqonaya soo gudbinaya dadkii soo gaadhsiinaya door bay leeyihin markaa doorkoodu waxa weeye inuu noqdo run iyo islaax inay runna sheegaan waxna wanaajiyaan marka waa labadaa qeyd baa taagan arrinkiina run ha ka sheegaan wanaagna ha ka sheegaan hadda mararka qaarkood baa wanaaggii wuxuu noqon karaa run waxaan ahayn sida aayadda dambe sheegayso faman badalahu bacda maa samicahu fainamaa idmuhu calى aladiina yubadiluuna dadka dardaarankii bedela intii ay maqleen kadib dembigiisu wuxuu saarayn dadkii bedelay qofkii wuu soo dhegaystay markaa qofkii dhimanayay buu soo dhegaystayoo hebel waxaa saan siiye hebel waxaa hala siiye saasuu ayuu maaragtay u sheegay marka qofkii dhegaysanayay baa kala wareejiyey oo runka muu sheegina been buu sheegay dee dembigiisu kii dhintay ma saarna ee wuxuu saaran yahay kan bedelay qofkii daynta lahaa ayuu ayuu yidhi dayn ma leh xaaskii oo aan meher lahayn buui meher bay leeda xaaskii oonu furin buui waan uu furay ila waxaaso dhan waxbaa iswada bedelaya xuquuq baa lagu duudsiyaya ama qof aan lahayn baa wax qaadanaya waxaasuu kala wareejiyey dembigiisu kii dhintay ma saarne eh. wuxuu saaran yahay kan bedelay in allaha samiicu caliim waa tahdiid waa hanjabaadaadu adag ilaahayna wuu ku maqlaya oo wuu maqlaya oo wuu arkaya arrintanna waa mid kale haddaba faman khaafa min muusin janafan aw iman qofka ka cabsada ku dardaarmaya eexasho leexasho iyo dembi buu uga baqday janafan aw iman janafkuna waa leexasho imiguna waa dembi kii sii dhimanaya ayuu dhegaysta markaasaa wuxuu arkay waxaanu ku dardaarmayaaba inuu yahay wax dembi ah ama waxaanu ku dardaarmayaaba inuu yahay xaqiiqadii uu isweydaarinayo oo uu inuu leexday buu arkaya oo sidii saxda ahayd uu ka leexday ee xaqa ahayd kolkaasuu fa aslaxa baynahum dadkii dhexdoodiibuu wanaajiyey kaa isaga dembi ma saarno qof wax lahaana wax ma laha buuri kuwa aan waxba lahaynna waxbuu leeyay buuri wuu isweydaariyey isagunao kii lahaa ee uu ogaade waa nin xaqiiqada haya kii wax lahaabuu wixiisii u sugay kii kale aan waxaanu lahayn lasiinin la siiyeyna wuu ka qaaday isagana arrinku sidii wahaa buu ku soo celiyey xataa culimmadu waxay leeyihin hadduu isagu wax kharibay oo sidii saxda ahaydoo beena uu sheego oo dadka dhexdooda sidaa uu ku wanaajiyo isaga ilaahay wuxu uhi falaa ima calayhi dembi ma saara ilaan marbay runtuba beenta ka fiicanta beentuba marbay runta ka fiicanta oo marka qof walba xaqiisa la siinayo ina allaha kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariisto qofkaa wax saxay isaga waxba looma haysto fa aslaxa baynahum waxay sheegaysaa dadkiioo murugsan oo murmayoo ishaysta ayuu sidii saxda ahayd sheegay qof walba xaqiisiibuu u sheegay kii dhintay wixii uu qalloociyeyna wuu saxay isaga dembi ma saara marka laba arrimood baa loo baahan yahay oo run iyo islaax haddii runtii ah ifsaad keenayso runtii lama sheegayo ninkaas wuxuu sheego lama soo gudbinayo markaa halkaasi waxa aynu ku arkaynaa arrinku inuu yahay alumuuru bimaqaasidi arrimaha qasadkaa lagu xisaabtamayaa wixii xuquuqda in la ilaaliyaabaa lagu xisaabtamayaa xaaladaha xasaasiga ee qofku markaasoo kale in la toosiyaabuu istaahilaa oo dulmiga si uu uga badbaado oo dadka xuquuqdooda aan loo dhicin idan markaa dad badanoo dee aan diinta garanayn ayaa xaaladan markay ku sugan yihiin qalooc badani ka yimaada dadka qaarkood baa laga yaabaa xaaladaasoo kale markuu sii dhimanayo inuu idhaahdo dhaawacayga ah waxa i dilay reer hebel ama hebelkiisii baan u dhimanaya cadhag u qabay daraaddeed dee mana garanayo ilaahay unbaa ogsoon waxaa kaloo suuragala in xaaskiisii ay isu caraysnaayeen uu idhaahdo taana waan furay beri horaan furoo may soo dhowaan markaa dhaxalku kala cararaya waxaa kaloo laga yaabaa inuu idhaahdo meherkeedii baan siiyey mabuu siininba waxaa kaloo laga yaabaa qof aan waxla lahayn uu isleeya way qadin doonaan inuu idhaahdo hebelna shuraa ahayn waa walaalkii ama qofay ehel yihiin uu isleeya kaana way qadin doonaan buu liiska ku daraya waxaasoo beena ah qofka xogta hayee ag jooga saxaa dembi ma saara buu laha kan horena waxaa lagu cileeyay ina allaha samiicun caliim wax kharibay ee wax kala waraa kala wareejiyey ka dambena waxaa ilahay uu daba dhigay ina allaha kafuuru raxiim haddaa idinku moodaysaan qofkaa wax saxay inuu dembi saaran yahay waxba uma haysta idina u qabsanina wey allah subxaana wa tacaala